بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله bab اlhadyi wsamt اlxasan wuxuu ku saabsan yahay alhadyu dariiqada wanaagsan iyo wasamtu xaalada alxasanu ee wanaagsan alhadyu waxaa loo isticmaalaa axwaal اlinsan اlbaطina qofka xaaladiisa qarsoon oo wanaagsanaata yaa hadyi la dhihi axwaaluhu lbaatina samtiguna waxaa weeyaan axwaaluhu aldaahira xaalada muuqata ee daahirka ah qofka labadaa xaalad buu leeyahay in sariiradiisa iyo baatinkiisa uu ficnaado in daahirkiisa iyo hay-adiisa ay fiicnaato labadaasaa la kala dhaha alhadyu samtu marka samtiga waa muuqaalka sida haybada waqaarka qaabka qofkan isaga ah daahirkiisa uu u hagaagsan yahay ee diinta ugu toosan yahay lagama hadlayo jamaalka iyo maaragtay midabka lagama hadlaayo waxaa weeyaan waa hay-ada xasanka ee wanaagsan ee qofka daahirkiisa ka muuqata toosnaanta daahirka ah xaggana hadyiga baatinka ah iyo hawsha baatinka ee isaga u qarsoonna inay xaaladiisa ay fiicanta baabul hadyul xasan hadyiga iyo dariiqa wanaagsan wa samtul xasan hay-ada iyo daahirka wanaagsan ayuu ku saabsan yahay marka qofka daahirkiisa uu wanaagsanaado baatinkiisana inuu wanaagsanaado ayaa la rabaa qofka sariiradiisa ay wanaagsanaatana in daahirkiisa u wanaagsanaado la rabaa qala xadathana cabdullahi bn abi laswad qaala xadathana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadathana alxaarith ibnu xashiira qaala xadathana zayd ibnu wahbin qaala samictu bnu mascuuda samictu bnu mascuudin radia allahu canhu cabdullahi bn mascuud oo waxaan maqlay yaquulu leh inakum idinku dadow fii zamaanin baad ku sugantihiin hadda saxaabadii iyo taabiciintii kibaaru taabiciin ayuu la hadlayaa hadda waxaad ku sugan tihiin fii zamaan xilli zamaan dahabi ah qiimo badan casri dahabi aad ku nooshihiin inuu dahabi yahay waxaa tusi kow kathiirun fuqahaauhu fuqahadiisa ay badan yihiin dadka diinta fahansan barashada iyo fahamka way kala xeeldad yihiin man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin zamaan baad ku sugan tihiin kahiirun fuqahaauhu fuqahadiisa diinta fahansan iyo xikmada shaarica iyo maqaasida sharciga iyo muraadka ilaahay ee qur-aanka iyo waxyiga iyo sunnada qofka garanaya ee fahansan wakti uu badan yahay xataa hadday masaa-isha ay koobeen ay yar yihiin macaanida iyo waxay ka fahmeen baa badan kahiirun uhu qaliilun ay yar tahay uhu khudabadiisa inta khudbaysana ay yarta waa fuqaho oo dad wax fahamsan laakiin inta hadli ee khudbayni ee qiseyn way yar tahay dad edobsan oo waxay garanayaanna waxay barteenna wax fahamsan waxay ku hadlaana laga faa'iidi weeye ee khudaba uun waxay soo qorqorteen uun iska sheeg sheega ma aha way ku yar yihiin dhankaas qaliilun khudabaahu qaliilun uu yaryahay zamankiina waa waxaa weeye inakum fii zamaan qaliilun uu yaryahay suwaaluhu kuwiina wax weydiista su-aashii kuwa su-aasha dadka weydiista ee su-aasha badanna ay yar tahay kathiirun ay badan tahay mucduuhu kuwa waxbixiyana kuwa wabadiy waxbixiya hadday bataan su-aasha waaba yaraanba hadda magaalo dhan oo caasimad ah oo mujtamac islaami ay ku nool yihiin oo maalqabeenku ku badan yahay haddii zakada siday ahayd loo bixiyo keliya haddii raximka iyo qaraabada siday ahayd loo xiriiriyo haddii kafaalada iyo dadka baahan siday ahayd loogu gargaaro yaa su-aal u baahanaya foolxumadeeda iyo qiimo xumadeeda kathiirun mucduuh waxaa badan inta wax bixinaysa alcamalu camalka fiihi zamankaa lala imaado qaa'idun wuxuu hogaaminaya lilhawa hawada qofka hawadiisii iyo shahwadiisi wuxuu doonayo waxaa hogaaminaysa camalkii saalixa baa wuxuu noqday taabican waxaa ujeedaa hawada waxay noqotay taabican lilcamal camalkii bay raxsanta alcamalu fihi qaaid camalkaa qaaida hogaamiye ah lilhawa hawada hogaaminaya inta waa intii dahabigeeda casriga aad ku nooshiin bu le ibn mascuud waa kalaam fi mashkaati nubuwa hadal nabi buu hadal ku ogyahay ibn mascuud radia allahu canhu nin qiimo badan buu ahaa hadaladiisao dhan waa hadal ambiyaa ayuu u dhow yahay maxaa yeelay waaqici jiray iyo tarbiyadii uu qaatay unbuu ka soo dhambalmayaa hadalkiisa maaha hadal meel cidla ka imaaday maaha waxbuu ku dhisayaa wasayatii waxaa imaan doona min bacdikum gadaashiina zamaanun xilli iyo zaman qaliilun ay yaryihiin fuqahaauhu fuqahadiisa inta wax fahansan waa yarta kahiirun khudabaahu khudabadiisana way badantah qof walbaba inuu wax hadlo oo wax sheego way u sahlan tahay inuu wax soo awxeeyo oo soo fiirsado deer iska dhaho way ufiica saaran tahay laakiin inta fahansan baa yar waxaad moodaa zaman kale intaan ku jiro waa ku badanta arrintaa iyada ah, qofku waxbuu alaada waad aragtee khudubadeena khayr allah siiye way dadaalaane laakiin inta badan waa un isagoo waxba icdaad samaynin oo xataa madmuunka wuxuu ka khudbeynayo macnihiisa aan fahmin oo masaa-isha ku qoran ee xadiidkii adilada aan tarqiix ku samaynin oo takriij ku samaynin oo aayadda ka jirta aan sharxeeda iyo tafsiirkeeda dib ugu laabanin mujarad warqadaa meesha laga soo bixiyey unbaa lala istaagay oo la akrinaya kaasaa si khalada loo akrin mararka qaar oo mararka qaarkeed macnihii qofka soo fahansanayn oo isku dayay inuu dadka u sheego markaa waxbadan baa naga dhaca waxbadan baa naga dhaca kahiirun khudabaa khudabada way badan yihiin lakiin lakin tafahansamaya kahiirun waxaa badan suwaaluhu dadka uu dawarsada dadka su-aasha weydiiyay dadka badan qaliilun waxaa yar mucduul inta wax bixisana waad artay masjid dan oo shan boqol ama kun qof ku dhow ay fadhiyaan yaa laga qayliyey oo laga qayliye oo laga qayliyo shan iyo labaatan qof yaa laga yaabaa inay farta taagto masaaidka barnaamka la isku aruuriyo inta gacanta taagtay shan iyo labaatan qof bay noqotay ama labaatan qof bay noqotay maantoo dhawaadka cunaha xabeebtay dilaacay dhintay ee intaa hadlaaye islaan u hadlaaye ee diin u hadlaaye ee tabarucaad u hadlaaye ee muxsinnimo u hadlaaye intii kale waa un la gabanayo waa la fadhiyaa katiirun su-aaluhu qaliilun mucduuh kuba istaagi inta u taagi baa iska yar iyaguna way badan yihiin su-aashooda inta baxyinaysana way yarta markaad weydiisay dadkan maalqabeenka tiraado waryaa zakada ma bixisaan qof walba haawa ku dhihi inkamka ama dhaqaalaha uu haysta iqtisaadka uu leeyahay iyo akoontigiisii waxa uu haye ee kusoo wareegayo ama alaabay u taalla ee curudu tijaara ama naqdi eho lacaga u taalla marka ama xan aad ku hesho ama isagaba uu mararka qaar xoogo ku yar fahmaysto kuu sheekeeyo lacag yar maaha lacagtaa lacagta ka waajibaysa zakada ee yar ee one pointy five k ka yar ee yar ee kooban fuulaysa boqol kiiba meeqaa ka baxda ya two point mayo boqolkii boqolki ya boqolkii laba shilin iyo two point five cushirki ah. sooma intaa keliya haddii lasoo bixiyo halka qaarkood waxaa waajibi waxaad arkaysaa qof bixinaya hal milyan ay kw ku waajibayso hal qof hal milyan ay ku waajibi kaana haddii uu isagana shan boqol kuwaajibto kaana boqol kun ku waajibto kaana laba boqol kun kuwaajibto marka laisku aruuriyo lacagta ma lacag yarba inta taagan ee dawarsanaysa haddii la dhaho lala dhigo ya waxa weeyaan uu yaran lahaa kuba wuxuu le zakaan bixin markaasu laba laba boqol shilin qaybin laba boqol shilin xagee gaadha maxay tartaa galabtaba waa taagan yahin qofka isaga laba boqol si waxay taraysa mara zakada waxaa loogu talagalay takaaful ijtimaaci weeyaan ummadda inay ku qancaan ku noolaadaan dhaqaalo ku yeeshaan baahida markaa taagan keliya maaha in qofka faqriga uu kaga baxaa la rabaa oo noloshiisa isbedel ku imaato oo berri uu kusoo darmado mujtamaca wax bixiya oo kusoo darmado ayaa loo bahan yahay qaarkood waxay sameynayaan shilna la shilinku bixiyaa min awali shahr ilaa aakhiri shahr ee si uu ku bixiyaba masaajid baa loo socdaa meeshii ku qor buu dhihi hebelo meeshii ku qor miskiin baa dawarsaday meesha ku qor hebel waa meeshii ku qor eedadii baa u timid meesha ku qor baa soo booqatay meesha ku qor aabihii hooyadii baa u yimid meesha ku qor sanadka markii la gaaraba zero zero wax lagu leeyahay male gaba bixiy zakadii waasi bixiy abaabtii khayrka oo dhan iyo xataa wixii waajibaada wixii xuquuqa oo dhan zako ku magacaabay walidalika hadda bishan hadda zaka lagu magacaabay muxaram su-aalaha u badan waxaa weeyaan gabadh wiilkeyga ma siin karaa gabadhayda ma siin karaa su-aashaasa usoo badan dadka nin walba wuxuu rabaa zake inuu ku difaaco xoolihiisi xuquuqdii lagu lahaa iyuu raba inuu zake ku difaaco ya dadki kale marka maxaa usoo hadhi markuu nin walba hooyadii aabihiis iyo iyo walaalkii iyo walaashii zakadii dhammeed sideedan sinfi ahayd sideed sinfi oo sideedaba maanta ay joogaan kii aan so toos u jooginna waxun baa ka jooga soo saama ha addoomaha la dhaha ma joogaan soo maa maxaa ahayen ama haarimiinta iyo muxuu ahaa mualafat lquluubka iyo aarimkaadi ah, midka maaratay eh, xamaalada aan ku fasirno laakiin waa badan yahay baabka waasa waay qofka daymooba waa badan yahay qofka xiran ee eh, xabsiga ku jira baa qolada kale shabihi karaa wa ila akiri wax unba ka joogo si ay ahaataba marka cabdullahi ibn mascuud hadalkiisa u fiirso qaliilu mucduuhu alhawaa fiihi hawadu qaa'idu waxay hogaaminaya camal camal tii hore maxay ahayd camalka wa hogaaminayo oo hawada uu soo raac isdaba socotay laa yuminu axadukum xataa takuna hawaahu tabacan lima ji'tu bihi wixii nabiga la yimid oo diin ahaa baa la rabaa inay hor socoto oo hawaduna ay daba socoto kuwan waxaa weya waa cagsi oo hawadi yaa hogaaminaysa aw rabaa w isaga raqbaadkiisi iyo shahwaadkiisi ah in loo loo mariyo siday ahayd loogu mariyo oo siday ahayd maaragtay loo shareecada u raacdo oo su-aashiisa jawaabteeda siduu asaga rabay u noqoto iclamuu waxaad ogaataa ana xusna alhadyi hadyiga iyo dariiqada wanaagsan fi aakhiri zamaan zamaanka aakhirkiisu khayrun wuxuu ka khayr badan min bacdi alcamal camalka qaar kamida ah. xusnu sariira iyo niyad wanaagga iyo qalbiga fiican iyo muxuu ahaa acmaasha baatinada oo hagaagsan qofka ka hagaagta waxay ka fiican tahay min bacdi alcamal camalka qaar iyo muuqaalka qaar oo muuqda waxa qarsoon ee hagaagsan baa ka fiican wey yani niyad wanaagga ka fiican camal aan niyad wanaag lahayn xadiidku xasan weeyaan ibnu xuseyr saduq yuqdi baa lii waqdrun birafdi kama qaala alxaafid ibn xajar fi taqriib naam duruqan marka xasan buu gaarsiiye albani raximah llah marka cabdullahi ibn mascuud radi allahu canhu hadalkiisaasi waa hadal aada moodo inuu ka soo baxay dariiqii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muxuu ahaa iftiinkii nabiga sala allah alay wasalam riwaayo kale wuxuu yidhi kayfa antum idaa labisatkum fitnatun markay fidno ay ina aada mara ka dhigataan ina ina huwato yahrubu fiiha alkabiir kii weynaayo duqahaa uu lasii duqoobi la dhici fidnadii wayarbu fiiha sagiir kii yaraana uu dirbe la weyna duqoobi idaa turika minhaa shayun qiila turikat sunna haddii wax laga tago wixii xumaa ka mida waxaa la dhihi sunnadii baa laga tegay wixii xumaaba wuxuu isku bedeliba ee dhaqan iyo caado noqday sunnuu noqon maxay dheheen caado laga tegay cara alle caado laga tegay maxay dhaheen caraanay leedahay dheer wixii caadadaha sharciga khilaafsanaa weligii kaaba soo gaar loo qabay markii la dhawo ruuxaan iska dhaafno sunnaa laga tagay oo diintii baa yala dhihi qaaluu waxay ku dheheen wamataa oo goormay dhici doontaa qaala idaa dahabad culamaauku markay culimmadiina tagaan yani dhamaadaan culamada ay dhamaato fuqahadaha ee rabbaniintaha wa kahurat juhaaluku juhalaaukum juhaashiinana ay badato wa kafurat quraaukum quraadiina qur-aanka yaqaanana ay bataan wa qallad fuqahaaukum inta wax fahamsanna ay yaraadaan wakahurat umaraaukum madaxdiina ay badato waqalad ay yaraato umanaaukum kuwiina la aamini hadda soo ma joogto meeqo madaxnimo hadda soo kordhay oon la aqoon jirin labaatan sano ka hor madaxnimadii waa badanaysuu leeyahy waqalad umanaa inta la aaminina waa yarta nin walba meesha meeshuu joogo inuu boobo ayuu ku xisaabtami waltubisat iddunyaa bicamali alaakhira adduunye lagu raadiyo camalkii aakhiro watufiqiha ligayri diin diin darteed waxaan ahayn loo barto diintii waxaa loo barani fiqigi waxaa loo barani waxaan diin ahayn alla dartii aan ahayn ayaa loo baranaya arrimahaas marka waa arrimo cuduro oo uu sheegay haddana way jiraane ilaahay naga caafiyo subxaana wa tacaala naga badbaadiyo dib aan iskuuna noqono naftan waxay u baahan tahay xakamayn iyo celcelin ayay u baahan tahay wailaa waxay leedahay intaasoo cadow bay leedahay alacdaa alarbaca alacdaa alarbaca jirta afar cadow ma ogtihiin ya cadow khaarij iyo mid daakhila gudaha iyo kubkaa baxsanba shaydaan uu u weyn yahay abaabulaayo naftu amaaratu suu ah waxyaalihii kale ee cadaadhaya maalki kamid yahay oo madaxnimada iyo jah kamid yahay oo quranaa suu qala alimaamu lbukhaariyu raximah llah xadathana moxamed bnu salaam qala akbarana khalid bin cabd llahi daxaan can jurayriyu saciid can abi ufayl ufayl aakhiru man maata min asaxaaba wasmahu wathila oo caamir bin wathila caamir ibn wathila alkinani qaala wuxuu yihi qultu lahu waxaan ku yidhi jureyri baa wuxuu leeyahay waxaan ku yidhi abu dufayl saxaabiga ugu dambeeya wax saxaabada wax dhinta ra'ayta nabiya nabiga ma aratay sala allahu alay wasalam qaala nacam haa buu yidhi walaa aclaw moogi calaa dahri lard ardada dusheeda rajula min xaya nool oo raa nabiya nabiga arkay sala allahu alay wasalam hayri anigaan ka ahayn maalin buu joogay keligii wax saxaabi adduunka qaala wuxuu yihi wa kaana abyada nabiga waa casaa maliix alwaji wejigiisana waa quruxsanaa xasan alwaji baa loo jeeda maliix abyad mashru mushrabun bilxumra weeyaan waa cadiin guduud lagu daray nabiga midabka ugu quruxsan buu lahaa sala allah aleyh wasalam ilaa cadida aadka iyo guduudka caadka ma fiicna isku darkaasa fiican maliix alwaji ee xasan alwaj wejigiisana waa wanaagsanaa nabiga aleyh salaatu wasalaam macnan waxisa ayuu u wanaagsanaa dii la dhaho weji qureyxa wji muxuu weji furaanta iyo muxuu ahaa nabiga alayh salaam wejigiisa shajaacada iyo geysinimada deeqda fasaaxada iyo wanaagga intaasoo dhan ba waa la dhihi karaa xaggan kalena hadda quruxdiisa sala allah alay wasalam wacan yaziid bin haarun can iljurayriy qaala kuntu ana wa abu dufayl waxaan ahay naduufu bilbeyt kacbadaan dawaafaynay qaala abu dufayl baa wuxuu yidhi maa baqiya axadun qof ma soo harin raa nabiga nabiga arkay hayraani aan ka ahayn qultu waxaan warayta oo ma aragtay nabiga qaala nacam buu yihi ha keligii baa ka nool qultu waxaan kayfa kaana see ahaa ibn casa wuxuu ahaa maliixan wanaagsan muqasadan dhexdhexaad laga dhigay muqasadan xagga daahirka markii la dhaho iyo jismiga muqasar buu ahaayo dhexdhexaad buu ahaayo muqasad baa ujeedaa muqasadan buu ahaayo almuqasad dhexdhexaad aladi laysa bitawiili walaa bilqasir laysa bitawiili lbayin walaa bilqasir lmutaradid mid dheer rameen nin gaabana mahayn sala allah alay wasalam dhinac kasta xagga maaragtay mucaamilada iyo dhaqaalaha iyo howlahana muqasad buu ahaa xagga cibaadada iyo camalkuna nabigu muqasad buu ahaa sala allah alay wasalam ifraad iyo tafriid xadgudubna lama imaan jir xadda ma dhaafi jirin xuduudda gaabin iyo taqsiir iyo gaabinna ma ahayn dhexdhexaad buu ku wadi jira xagga nafaqada iyo waxbicinta sidoo kale sida qur-aanku ilahi waamr subxana wa tacaala saxiix weeye xadiidka muslim baa soo saaray isagoo lafdiga dhawaafkaa la soconin qala xadathana farw qala xadathana cabidatu bn abi xumaydin an qabuusin qabuus ibn abi dhabyaan qabuus ibn abi dhabyaan wa fiihi liin xadiidka waxaa ku sugan jilec iyo dacfi baa ku sugan laakiin shaahid buu lehay min xadiid cabdullahi bn sarjas cinda tirmidi shaahidkaasu marka xadidku xasan lgayri buu kuleyahay albani raximah llah taala qaala wuxuu yihi an abihi an abi ibni cabaasin can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal alhadyu saalixu dariiqada wanaagsan ee xagga baatinka qofka uu qof wanaagsan uu yahay suluugiisa iyo dhaqankiisa iyo caqiidadiisa iyo acmaashiisa baatiniga ah wasamtu saalix iyo hay-ada wanaagsan xagga muuqaalka waliktisaadu dhexdhexaysi wax walba la dhexdhexaystoon xaddana la gudbin la gaabinina juzun qayb weeyaan min khamsatin wacishriina cishriina a shan iyo labaatan qaybood kamida min anubuwati nabinimadii nabinimadii iyo akhlaaqdii nubuwada markii shan iyo labaatan loo qaybiya qayb waxay noqotay xagga daahirka oo qofka ka ficnaada baadinku ka ficnaada iyo dhexdhexayn xasan liayri wey xadiidku qala xadathana axmed bn yons qala xadathana zuhayr xadathana qaabuus ana abaahu abis xadaahu an ibn cabaasin cabdullahi bn cabaas can nabiy sala allah alay wasalam qaal ina alhadya saalixa hadyiga iyo toosnaanta iyo dariiqada wanaagsan ee baatinka uu qofka ka toosnaado wasanta saalix iyo heyalan wanaagsan waliqtisaada umuuraha la dhadhexaysto juzun waxay qeyb weeyaan oo min sabciina juzan kamid min anubuwa kana daciif weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay wayaatiika bilakhbaari man lam tuzawidi wayaatiika bilakhbaari man lam tuzawidi waa shicir shicir weeyaan oo waa shatr min beytin shicriy beyt shicir ah qeyb kamid ah satubdii laka layaamu ma kunta jaahilan satubdii laka layaamu maa kunta jaahilan wayaatiika bilakhbaar wayaatiika bilakhbaari ma lam tuzawidi maalintu waxay kuu muuqanaysaa waxaad aqoonin baa maalin walba kuu muuqana oo kuu soo daahiri khibrada iyo waxbarashada iyo waxaaso dhan ba wayatiika bilakhbaar akhbaar iyo warar waxaa kuu keeni man qof aada lam tusawidi aadan sahay siinin qof aadan sahayanin ood dhaqaalo siinin ood maalgashanin yaa wa kuula soo ordi soomaali waxay tiri qof wax ku siiya qof wax ku siiya waad weyn laakiin qof wax kuu sheeg ma weynaysid soo saa ma ahayn maamaada way jabanta ya maamaada moogta waa in laisku toosiye ninkii qof wax ku siiya waad waayn yani ma helaysid saarta ka dheh qofka ma helaysid mararka qaar waad waynaysaa oo qof walba kuma sinaya de ama waxad rabtay maba helaysid walidalika beeca iyo ijaarka iyo waxaan arkayso maxaa keenay waxaa keenay wax waxasiin baan jirin dariiqaas ku imo weeyaan wax tabdiil mubaadalatu maalin bimaal xoolaa dadkaa si kale ku heli maysid markasta bilaash kuma helaysid marka laakiin qof wax kuu sheegaya ma waayaysid baa layiri adoo iska waxaa la yiri qof aadan dhihin waranba ayaa kugu soo daynaya xadana maxamed bn sabax qal xadana wliid bin abi hawr an simakin an cikrima qaal saaltu caaishata radi alahu canha waxaan weydiiyey hal samicti ma maqashay rasuul alahi sala اlahu alيه wasalam yatamahalu tusaale ahaan iyo mahmahaan usoo qaadanaya shicran shicir qadun weligii isaga shaacir maba ahe nabiga alayh salam wama calamnahu shicra ilahay shicir mama barin laakiin shicir mu soo qaadan jiray mahmahaan iyo tusaale ahaan qaala faqaala waxay tiri axyaana marar ha mararka qaar idaa dakala beyt o gurigiisa markuu soo galo yaquul wuxuu dhihi jiray wayaatiika bilakbaari man lam tuzawidi war waxaa kuu keenaya qof aada sahay siinin qof aada xoolo siinin baa warku sii war wuu imaan ya war war waa kii imaada somaali war jiraba ya cakaaru imaan cakaara ma aqaan cakaaradu meel xeebaha ku taalla la isheegay soomaalida nin baa iga sheekeynaya ma aqaan wax ka imaan doona saxadeeda allahu aclam marka meel waxay shaah aada loogu cabo oo aada horan de shaahla-aan iyo biyo sokorla-aan baa jiri jirta marka qof walba halkaasoo imaano sokortii iyo shaahi usoo dooranaya marka qofkii waxuu war haduu soo duulo waxaa la dhihi jira warka halkan buu imaan doonaa iskaga suga kuwii shahdoonad shaha dooranayay ayaa keeni doona marka wayaatika bilakhbaari man lam tuzawidi qof aadan sahayn siinin waa beyt shadru beyt oo uu leeyahay in la yidhaahdo darfa bni cabd oo kamid a ah min asxaabi almucallaqaat mucallaqadiisay ka mid tahay mucalaqaadka ayay kamid tahay marka eh, laakiin nabiga aleyh salaatu wasalaam min baab istishhaad waana hadal xikma ah de oo run aho jirta wey xadiidkan waa saxiix nabiga ku hadlay aleyh salaatu wasalaam marka warar xikmada weeyaan oo lasoo qaato ah, darfat bnu cabdin in la yihahdo oo saaxib mucalaqaadka iskale laakiin shadrigiisa kale ka bilowdanaysa tubdi lakal ayaama kuna jaalan ayay ahayd ayb qaala raximah llahu tacaala marka shicirkuna xikmad weeyaan oo mararka qaar faa iyo xikmad buu leeyahay culamadu waxay dhahaan xasanahu xasan qabiixu qabix kal kalaam alcaadi sida hadalka caadiga lagu hadlo oo kale weyaan hadalkuba wax fiican waxun bu waa leyahy waa saas kale qaarkoodna xikmad buu leeyahay buu nabig sal l slam xadathana abu nucim qala xadathana sufyan can laythin can daawusin can ibni cabaasin qaala inahaa kalima inahaa ayadu kalimatu nabiyin waa nebi kelimadiis waa tee wayatiika biabaari man lam tuzawidi wayatiika biakhbaari man lam tuzawidi qofkaas hay siinin baa khabar kuu keeni waa kalimatu nabi kalimatu nabi wuxuu ka wadaa ee talafada biha nabiyu nabigaa ku hadlay sala allah alay wasalam mustashhidan wamumtathilan isagoo soo qaadanayo oo soo istishaasanaayo maa qaalahu darfat ibnu cabd hadalkaas soo qaadanaya nabi alay salaatu wasalaam marka hadal nabi uu ku hadlay weeyaan saxiixu lkhayri wey xadidka leil bin abi sulaym Eh, yaa ku jiro daciifa laakiin duruqdii kalea soo aragnay iyo qaar kale oo aw ibn abi shaybi iyo dabaraani iyo duruqdaasna waa ku imaaday kitaabtaas ku imaaday baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yukrahu min waxaa kaloo laga yaaba beydka inaha kalimatu nabigaba eh, shicir baa ahaadan laakiin alfaadii nubuwada ee ambiyada hore ay ku hadleen oo hadde shucaradu marka qaarkood ay gabyaayaan gabaygoodaasi waxay kusoo qaataan waxyaala iqtibaas ah oo hadal sax ahaa ama war xadiid ah ama qur'aan aha ama waxyi ah ama xikma aha ayay nadmi u bedelanayaan iyagoo iqtibaas samaysanaya o soo kasoo qaadanaya kasoo dhexu qaadan baabu maa yukrahu min atamani waxaa la naco tamaniga ah tamanigu waa wax dee aadan haynin oodoodood shay yani iraadat tacaluq bilmustaqbal wax mustaqbal ku saabsan oo doonto ayaa tamani lii alla waxa waxyaa siiya ad tirahdo marka si shay fiican iska tamani waxuna ku hadlin iyo qadarki ilah ku dhicin xadathana msd qal xadana abu cawan an cumar ibn abi salamta an abihi an abi hurayra ana rasuul lahi sala allahu alيh ali waslama qaal idaa tamanaa axadukum axadkiin hadduu tamaniyo falyandur ha fiiriy maa yatamanaa wuxuu doonayo wuxuu majeeran ha u fiirsado fa laa yadri ma oga maa yucdaa waxa la siin doone waxa la siin doona wuxuu tamaniyey ee uu niyada gashaday ee ilaahay ka malaystay unbaa laga yaaba in la siiyo wax wanaagsan ha malaysta wey laa yadri ma oga maa yucdaa waxa la siin doono ee qadarka waafaqi doona war ooma haye wax wanaagsan marka hore hatamaniy ha u fiirsado daciif wey xadiidka cumar bin abi salama ninkaasaa nacam ku jira duruq kale oo dayaalisi axmed abu yaclaare waa ku imaada xadiidku xasan ku noqday baaba wuxuu ku saabsanya laa tusamu lcinaba geedkan cinabka midhahan cinabka la geedk geedkiisa shajarta cinabka la wadaaye alkarm karam ku magacaabina ah, magacaasi quruxda badana siinina oo hadhow deena magacii yuunan la wareegin dadka wax ka sameeya khamrada ka sameeya cinabka ay magaca intay qaataan deena la dhihin qofkaasi geedka karamka a ah sameeya isagiina deena karam wuxuu cabaayay karam deena khamradii iyo wanaageedi wanaagan lahayn la muujiyo oo quutulawliye wey la yihahdo quutulawliye wey in la yihahdo qaadkii iyo khamradii iyo daroogadii yaa halka ka soo dhixi karta marka hore marka umulkhabaaif yay inay soo gabanin magac fiican inay naga hesho xadathana aadam qaal xadathana shucbatu can simaak can calqamat bni wail can abi can nabi sal l slam qaal laa yaquulana axadukum yudhin alkarm karm yuuna geedka cinabka waquluu waxaad dhahdan alxabala dhaha yani cinab baa ula jeedaay marka waa min baab yan yani magacaas yuunan qofkii lahaa ee xaqiiq ahaan iyo macna ahaan ulahaa waa qofka muminka ah in alkarma qalbulmumin ba soo arorta ayaa karam iyo wanaag ku jiraaye iyoon inaga qaalib noqonin oo karam markii la dhaho geedka khamrada geedka cinabka kuwa khamrada ka sameynayena waxay dhahayaan geedkaasoo qofka khamrada cabaana waa nin wanaagsan oo gacan furan oo wanaag laho waxaas hadhow amaanbay dabad ugelinayaan marka marka horeba hadhehina wabaab sadu daraa'ic waa la yirahda soo gelaysa sadu daraa'ic wasaaisha waxaa wadada ku gaarsiinaysa xumaanta o dhan iska xiro baabu qowli rajuli wayxaka qofka oo yirahdo wayxaka yirahdo aan soo maray weylaka ayaan soo maray xadiid anas bnu malik radi allahu canhu xadiidka todoba boqol iyo todobaatan iyo saddex miyuu ahaa meelaas ayaan kusoo marray toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddex ninkii eh, nabiga weylaka uu ku lahaa haddana riwaayada laftirkeeda wayxa ka laleeyahay laakiin waxaan soo maray riwaayadaas ibnu cabaas oo leh waya waylaka wayxaka atatawada min aayibaat atatawada min aayibaat ninkii yiri khibist hubiski iyo waxa waxbaan ka weysaysan ki dhihi jiri xadiidkan oo ninkii hasha saaraa ee daabadda ahan iyadan soo maray qaala xadathana laakiin waylaka waa kii kulaha xadana axmed bn khali qala xadana maxamed bn isxaaq an camihi muusa bn yasaar can abi hurayrata marra nabiyu sal slam birajulin nin buu soo maray suuqu banaanata neef hadiya oo xaramka loo wada yuu daba socda oo kaxeenaya kolka kamuuna fariisanin faqala wuxuu irkabha fuul faqala ya rasuula inaha badana waa hadiyo xaramka u socota faqala irkabha fuul qaala inaha badana waa hadiyo ma nabiguu sheegay waa ogyahay nabiga alay sl waa arkaaye hadiye inaana fuulaynin ma nabigaa u sheegay muxuu ugu dhegan yahay qaala fi thaalitati markii saddexaad fi raabcuuqi wayaxaka irkabha wayaxaka riwaayadaasu waa riwaayadan eh, eh, mxuu ahaa adab lmufrad ku sugan laakiin fi saxiixayn bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan waylaka waylaka bedela wayxaka labada saxiix bukhaari iyo muslim saxiixooda asalka ah wayxaka maehe waylaka ku sugan waa ku canaanti waana soo maray qaala baabu qowl rajuli ninka hadalkiisa yaa hantah uu yihahdo yaa hantah bimacnaa yaa haadaa bay ka dhigantay waxaa kaloo loo isticmaalaa hantaadu oo dad la dhihi karaa waa kelimo qof xoogow maangaabnimi iyo dhagarta dadka inuunan iska garanaynin lagu yartuhunsan yahay yani waxaa laleeyahay qilat lmacrifa bimakayid innaas dadka kaydkooda iyo dhagartooda inuuna aqoonin baa lagu yar dhaliilayaa qofkaadan baa la dhihi dhowhan ah, yaa hantaa dhowhanow a ah, qofka dhoohan waxaa la dhahaa dhoohanidu waa qofkaan intibaha iyo baraarug lahayn oon fahmi karin hadallada muxuu ahaa duurxulka ah aan fahmi karin qofka dhagarta u maleegayo aan kala garan karin saaxiibkiisa iyo sadiiqiisa iyo cadowgiisa yaa waxaa la dhihi hantaah yaa hanaah ragganagdan yaa hantaa bala dhihi xadathana cabdiraxmaan binu shariikin qaal xadathani abi can cabdillahi bn moxamed bn caqiil can ibraahim bn moxamed can cimraan bn xata can ummi xamra binti jaxsh radi allahu canha qaalat waxay tiri qaala nabiyu sala allah alay wasalam maa hiya yaa hantaah maxay tahay yaa hantaah tanay mar buu saa ku yiri daciif isnaad wey xadidka waa shariik bin cabdillaahi alqaadi daciif lisui xifdihi waa nin daciif aho xagga xifdiga ah cabdulahi bn maxamedna saduq wey sawir fi xadiidi liin xadika waa daciif qala xadadna qutayba bnu saciid qala xadadna jariir can acmash can xabib bn suhban alsdiyi raytu qaala ra'ytu camaaran camaar baan arkay ibnu yaasir radia allahu canhuma sala lmaktuuba salaad farada intuu tukaday uma qaala lirajuli ninkuu yiri ilaa janbi dhinaciisa fadhiyey yaa hanaa uma qaal waa iskaa kacay waryaa intuu yiri yakanow iyuu ka kacay ah, uma qaal waa ka kacay saxiix isnaad yaa hanaa naagtila yaa intaa wada dhahay ninkin yaa hanaa yahadaa bay ka dhigan tahay waxow dhaliila la yar socoto xadathana cali bn cabdillahi qaala xadathana sufyaan islaantii ku dhihi jirtay caaisha radia allahu canha ifkiga markii sheekada usheegi rabtay markii sheekada usheegi jirtay habeenkii ay dhexda intay duurka aadeen soo noqdeen oo yar turaan turootay oo tacisa mislax dhoo jeer ay ku codisay duqdii wiilkeeda yar cayda oo caaisha ay tiri bisa maa yaa hantah bay ku tiri doqontii dhagarta iyo waxa loo maleegayo iyo waxa socdaa aan war hayninay xataa wiilkeedii bay gashay haweenku uh, in wax sheegaan way u sahlan tahay xaddathana cali bn cabdillahi qaal xaddathana sufyan can ibrahim bn maysar can camr bn sharida can abihi radi allahu canhu qaal ardafani nabiyu nabiga calayh salaam baa ifan geliyay gaadiidka dal iga saaray way banaan tahay neef yani ritigii ama hashii ama dameertii ama faraskii iyo baqashii in laba qof isla fuulaan haddii awooddaa kari karto dhib ma leh faqala wuxu hal macaka min shicri umayata min abi salt umaya bin abi salt ninkii la dhihi jiray shicirkiisi iyo gabaygiisa waxaa ka haysaa nin shaaciraho gabyaha buu ahaa gabaygiisuna tawxiidka iyo iimaan ilbacfi ayuu ka hadli jiray in la soo saari doono iyo tawxiidku ka hadli jiray gaalnimanu ku dhintay haddana nasiib xumadiis isagoon islaamin buu dhintay qultu nacam haa waan garanayaa fa anshadtuhu beytan hal beyta nabiga u sheegay sala alla alay slam ee saxaabada kamid yihiin shicirkaa uu soo sheegay waa shicir jaahili oo nin gaal iyo iska lahaa marka inuu sii daayo isagoo dhan oo waxaan loo baahnin kula handhaco yuu diidan yahay shicir ma sheegi karta maxaawiyar shicir hal beydoo laba shicir i wata oo qaafiyadiisi wasankiisa isku qoofalan hal beyd buu sheegay marka beydka haddii laguu saxo la yirahdo hore u socona inuu sii daayo haddii kalena intaa kaga kaaftoomo fa anshatu anshadtuhu baytan waaxidan macnaha hal beyda faqaala nabiga wuxuu yihi hihi hihi waa wargur wey ziyaada dalab istiziyaada isdiyaada bee ziyaada wey hayihi warwad wey kalimatu listiziyaada taa la dhahaa ziyada bilxadiid warkii oo laga in qofka ziyaadiyo waana ta inagaan isticmaalo nin nin baa ka hor imaanaya ribaadi aad u isticmaalo qofka ugu hadli kana uu ka warguri wargurka markuu dhamaado waxay ka dhigan tahay warkii baa dhamaaday adi haddana kugu soo wareey adiga lasii daawey taada <clears throat> saasaa isku dhaafsan hihi balsiidaa waayo wad xataa anshatuhu ilaa aan kasii ka gabiyey bimaata bayt boqol bayt baa nabiga alayh salaam dul akriyay buu lehay oo ninkii ahaa umaya bin abi salta uu lahaa markaasuu nabiga alayh salaam wuxuu yiri kaada eh, umaya an yuslim ah, kaada an yuslim inuu islaamo ku dhawaaday buu yidhi ah, waxaa kaloo soo aroortay aamana shicruhu wa kafara qalbuhu shicirkiisii baa rumeeyey qalbigiisana gaalnimo ku dhacay yani shicirkiis waa shicir qof tawxiida muwaxida muslima hadalkiisi waa hadal ku hadlay tawxiidkii iyo ilaahay oo la caabudo keligii la caabudo iyo bacthigii iyo soo saaridii iyo umuurihii buu ka hadlaya tawxiidkaha iyo usuulu diinkaha laakiin haddana qalbigiisa gaal gaalnimo ku dhigtay ah xasanime iyo shaydaan oo muxuu ahaa la daba u kala qaada wey naam saxiix way xadiidku nabigu xas sal alay wasalam qaarkood waxay ku tilmaamaan watlu calayhim naba aladii aataynaahu isaga inuu yahay fala shaki famathaluka mathal lkalb baabu qowli rajuli ninka hadalkiisa inii kaslaan uu yirahdo waan wahsanayaa kaslaan kasal iyo cajisna waan soo maray laba shay oo isku dhawey waan mari doona xadiistan insha allah mar labaad bunu socolinaya xadadana maxamed bn bashaar qal xadadana abu daawud qal xadadana shucba an yaziid bn xumayr qaal samictu cabdallah bin abi muusa qaala qaalat caaisha waxay tiri laa tadac qiyaama leyl ha ka tegin cabdullahi bin abi muusow fa ina nabiy sala allahu aleyh wasalam salaada habeenkii la tukada cishaa kadib baa qiyaamuleil la dhahaa saddex ragcadood laba ragcadood oo salaatuleyl hal ragcado watir ah haddaad ka tukata salaatuleilka waa kuwa dhacday daa ka barisaana fadli ajri weeye haddaad saaxato oo hurdada ka bacdi soo toostana tahajud weeya way sii fadli badan tahay aakhiru aakhiruleilka haddaad ka dhigto thuluthuleyl akhiir sideed saacood bayna wax ka dambeeyana way sii fiican tahay way sii kala fiican tahay fa ina nabiya sala allahu alay wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa laa yadarukaan ka tegin salaatuleilke wa kaana idaa marida markuu jirrado wakasila uu yar daalo ama cajizo sallaa qaacida fadhigu ku tukan jira nabig alay salaam hadduu yar wahsado kasila wahsado ama uu jiradana fadhigu ku tukan jiray ilaa ilaa kama tegi jirin sala allahu aleyh waali wasalam nacam salaatuleyka waa qiimo badanta ila afaji xadiis saxiixa weeye xadiidku dagaalaas iyo axmed iyo abu daawuudna waa soo saareen marka hadalka hadda ou kasiladaas yuu soo qaatay inii kaslaan kuma qora xadiidka laakiin caaisha hadday nabiga calayhi salaam ku tilmaantay mararka qaar inuu wahsado yar cajiso dardaalo iyo qofka inuu dhaho waan wahsanaya nabi maxamed ba haddii lagu tilmaamay inuu mararka qaar xanuun iyo cajis iyo wax ku dhici karo kasli iyo inii kaslaan hadduu dhahana waxba dhibaataa male qofku oo yidhaha waan wahsanayaa waan ah. ah, waasanaya eh, mararka qaarkoodna dhami bay noqotaa de ninkii salaada ka saaxday subax subaxa waagu u beriyey wuxuu waa beryaya asaga oo kaslaana khabiitha nafsi wa ku ahaa kaslaana khabiitha nafsi kasalka noocaas cibaadada iyo waajibaadka kaa tagsiinaya ma fiicna wahsiga noocaas baabu man tacawada min alkasal waa kan wahsigii xumaa oo ilaahay laga magan galay subxaanah kasliguna waxaa weeyaan cajiskaasay isku walaalan yihiin oo isku dhow yihiin oo waxna faraqina udhexeeya waxna waa iskugu imaadaan xadadana qaal bn mkldin qal xadadana sulayman bn bla qal xadadana cmr bn abi cmr qaala samictu anas bn malik ban maro yaqulu kana nabiyu sala la alay slam waa yakuru kii badiya yaqulu inuu yihahdo allahuma ini acuudu bika min alhami inaan ka murgo waxa maaratay soo socda walxazani xaznigana waa tiinaanyada wawaxa maaratay eh, laga soo tegay waa laga tegay laga soo tegay xazniga la dhaha hamigana wax soo socda wey alham wax soo socda inaan ka murgo walcasmi inaan ka murangoobo ka tiiraanyoodo wax soo dhaaf soo dhaafane walcajzi inaan wixii kari waayo la imaadkiisa oon qabanba waayo ka cajizo walkasal in wixii asaga anoo qaban karo la imaan karo aan ka wahsado saasi ku dhow mogtahay walababa isku dhow labalaba isku xihan tahay hami iyo xusni xasmigaas waa walaalo cajzi iyo kasrni waa walaalo jubli iyo bukli waa walaalo dalcidayn iyo qalabat rijaal walaalo wey labalaba isku xihan yihin ini acuudu bika min alhami walxusn labadaba murug wey laakiin midna waa wax tagay midna waa wax soo socda cajzi iyo kasri labadaba waa shaqadii la rabay in la qabto la qaban waayo laakiin midna waa tabar la-aan iyo isku day intaad samaysay yaabaad la imaan weyda waa cajzi midna kasal baa la dhahay waa wahsi qofka fadhiga oo indhahan buu caddaynaya waxaan wuu qaban karaaye qalbigaa laga haystaa ah, wahsi iyo taswiif waan samayn doonaa suu ilahay laga guuri waljubni walbukli rayaduna waxaa weeyaan waa isku dhow yihiin ala weeyaan oo jubniga waa fulaynimada wixii dadka u qaban laheyd badankaada iyo jidhkaada u qaban laheed oo geesinimo ood muujin laheed oo cadow ka tiirisa iyo codkaada ku difaacdaba ood ka furiyowdo nafciga ummadda xagga badanka bukligana waa nafciga ummadda aad u qaban leed xagga maalka ayadona aad ka gaabiso bakhaylnimo wey labada marka waa uun qofki inaad uka gaabiyo iisaali nafci lilghayr dadka inuu nafci gaarsiiyo midna waa xagga xooggiisi midna waa xagga xandhadiisi iyo xoolihiisi wa dalaci dayni wa qalabat rijaal waa walaala iyaguna oo lalucu dayn iyo qalabat rijaal qofka dhibaatada dadka xaggiisa kaga imaanayso midna asagaa sabab u ah midna sabab la-aan dadka xaggooda dhibka oga imaanaya dalicu dayni oo culays dadka xaggiisa kaaga imaanaya bisababi dayn adii aad qaadatay adaa sabab iskugu ahaa qalabatu rijaal culays dadka xaggiisa kaa haysta sabab la-aan bay kusoo weerareen oo kaa adkaadeen xoog kuu sheegteen qalabat rijaal ragga inuu kaa qaalib noqdo xadiidku saxiix weeyaan waxayna kamid tahay nabiga alay salam sawaamcul kalimkiisa iyo waxyigii nabiga alayh salaam inuu yahay muayadu bilwaxyi inuu yahay ereyadaas eraya la iskala imaaman kara ma aha qaala imaamu lbukhaariy raximah llah baaba qowli rajuli nafsii laka lfida naftayda ayaa laka adiga fidaun furasho ku ah wixii kusoo gaari laha naftayda ayaa soo gaadha anaasku kaa dhigaayo wey dhib kuma ogeli xadathana cali bn cabdillah qala xadathana sufyaan can ibni jucdacaan waa daciifa qaala samictu anas bni malik yaquul kaana abu dalxa wuxuu ahaa yadfuu kii fadhiista beena yaday rasuulillah nabiga hortiisu aruman jiray nabiga hortiisa calayh salaam ayuu labada jilbaha intuu dhulka dhigto ayuu saa u fadhiisan jiray waa qaabka maarata qofka mutawaadic ah oo tawaaducayo u fadhiisto yadfur waa jilba jilbaha dhigan jiray dhulka beena yaday rasul nabi hortiisa alayh salaam wayanfuru kinaanatahu gabooyadiisii gabooyada leebta baasha lagu guro ee lagu cabeeyo sida qasnada oo kale eh, xabada loo geliyo oo kale iyo muxua ah qalfiska oo kale taasoo kale kinaana la dhahaa yanfuru kinaanatahu gabooyadiisuu soo firgin jiray leebti wayaquulu wuxuu dhihi jiray wajhi liwajhik wiqa wajhi wejigayga liwajiga wejiga alwiqaa lagu ilaalinaya wanafsi nafta iyaduna linafsika naftaada iyo elfidaa furasho u tahay wey wejigeyga wejigeedaan ku ilaalin wejigeyga wejigeedaan ku ilaalin naftaydana naftaada ayay yaan ku furanaya ku difaacaya wey daciif wey xadiidka ibnu judcaankaas ali ibnu judcaan daciif weyaan ali ibnu zayd ibnu judcaan waa daciif laakiin waa macnaha waa sax abu dalxana wada ogtahay waa ninkii nabiga isku difaaci jiray gacantiisa uga dhigi jiray gacmihi angegeen radia allahu canhu arda kii difaacayo ma uxud radia allahu canhu arda xadadana mucaad bin fadal an hishaam an xamad bin zayd bin wahbin an abi darin qaal faindalqa nabiyu nabigaa tegay alayh slam naxw baqiic xaggaaya baqiic buu aaday buu le abu dar waindalaqtu ana waan tegay atluhu anoo raacaya atluhu atalicu anoo raacaya faltafata markaasuu saa usoo fiiriye faraani wuxuu arkay anigoo daba socda faqaala wuxuu ya abaa darin abu darow faqultu waxaan labayka ya rasuul allah waan ku ajiiba wasacdayka adigaas liibaan kugu helay waana fidaauka ama furashadaadii baanahay oo waxay kusoo gaari lahaa o dhanba naftaagi nafteedan iskaaga kadhigi adaan kugu difaaci diyaar baanu ahay faqaala nabigu wuxuu yiri ina kuwa xoolaha badan hum lmuqiluun waa kuwa ugu waxyariyo malqiyama maalinta qiyaama ilaa man qaala qofkii sameeyey facalawi hakada sida wahakada sidaa fi xaqin xaqna ku bixiy qofka xoolihiisa bixinaya xageeba ku bixinaya fi xaqin baa loo jeedaa xaq ku bixinaya mooyeen kaasaa marka wuxuu noqonayaa alghaniyu shaakir buu noqon oo ajirkiisa lama soo gaaro waa kay muhaajiriin cabaadeen radi allahu canhum qultu waxaana allahu warasuulu aclam ilahay rasuulka sa oga naga og faqaala wuxuu yihi haakada halaata saddex jeer saddex jeer bu yii hakada uma carada lanaa uxudun uxud baa noo soo baxay oo mun nagu soo yiri buurta baa nagu soo baxday buurti weyneed ee ku taala madiina faqaala nabiga wuxuu ya abaa darin faqultu waxaan labayka rasuul allah saadeyka wa ana fidauka intaasa maxalushaahidka wa ana fidauka lowe qof inaad dhihi karto qaala maa yasurunii ma farax gelinayo ana uxudan buurta uxud liaali muxamed inuu reer maxamed usugnaado dahaban xaala kawnihi dahaba asagoo dahaba ah, fa yumsii deema u galabaysto galab la gaaro cindahum reer maxamed atoona diinaarun hal diinaar uu ku haro ow amse qaala wuxuu yii mithqaalun mithqaalkuna wasnu diinaar diinaar miisaankiisa wey inuu soo haro ma jecli buu yii ma jecli oo wax marka haduu soo galan inuu nabiga bixiyo caleyhi salaatu wasalaam ayuu jeclaan jira addunya ayna kusoo kusoo badanin uma carada lanaa waxaa noo soo baxay waadin tog uxud baa la maraya toog baa ku agyaalay meelo toog oo faraqyo iyo eh, muxuu ahaa yaa ku agyaalay oo qanaatu eh, mxuaha waadi lqanaat iyo waadi dilxulayfe iyo midka mare ee eh, waadi caqiiq iyo eh, ujeeda ha caqiiq iyo meelahaas way maraan fastantala istantala nabiga calayh salaam istantala ay taqadam hore u nabiga u socday toga asagaa kama istaagine horay usi ugu dhaqaaqay usii galay fadanantu waxaan u maleeyey annahu lahu xaaja inuu xaajo iyo dan leeyo soo xaajo gudan rabo markaasaan fajalastu iska fadhiistay calaa shafiirin iyo calaa shafiiri lwaadi toga qarkiisii ayaan ku fadhiistay bu gebigiisi toga gebigiisi baan ku fadhiistay nabigana togiibu ku dhaadhacay waardaa caleyh waa iga yardahay nabiga calayh salaam qaala wuxuu yii abu dar fakhashiitu waxaan ka baqay caleyhi nabiga calayh salaam baan u baqay in cadow meelaha ku helo uma samictuhu waxaan maqlay kaanahu yunaaji rajula sidaas oo nin la sheekaysanoo kalaa maqlay keligii baan ku ogaaye sidaas oo qof la sheekaysan oo hadli oo hadal qof qof u jawaabaya oo kale yaan maqlay uma kharaja ilaya waa isoo baxay waxdow keligiibuu mudhiisoo yidhi faqultu waxaan ya rasuul allah man irajulu aladii waaya ninkii kunta tunaaji aad la sheekaysanaysay faqaala wuxuu yidhi awasamicta oo ma maqashay qultu nacam waan maqlay qaala fa inahu jibriilu malku jibriil buu ahaa aataanii waa ii yimid jibriil mubashaarina wuxuu igu bashaareeyey anahu man maata qofkii dhinta min ummatii laa yushriku billahi ilahay la wadaajinayna shayan waxba dakhala jana janna u galay qultu wain zana wain salaqa haba zinaysta haba tuuganimo ha sameeye qultugaasi nabiga waa ka dhacday alayh salaam jibriil buu weydiiyey abu daran wuxuu weydiiyey nabiga alay slam labadaba waa ha sinaystay ha tugoobe janno waa geli qof muwaxida ama awel marka horeba naxariista ilahay ku dhiciyo laskaga dhaafi leanna mashiiyada ilahay ba ku jiraaye haddii la ciqaabana naarta ku waari maayo waa laga soo saari waa laga soo saarayaa axaadiista waxay kamid tahay marka axaadiistu eh, la yidhaahdo alwacd wa tarkiib ayay kamid tahay baabu qowli rajuli fidaka abi wa ummi hooyaday aabahay laguu furay qofka oo yidhaahda oo wixi idinku soo gaari laha ayaga ha gaaro nabigaa loo isticmaala alayh salaam xadathana qabisa qaal nabigana wuu isticmaalay saxaabadiisa wuu isticmaalay arki doonaa xadathana qabisa ibn cuqba qala xadathana sufyan athawri can sacd bin ibrahim qala xadathana cabdullahi bn shadaad qaala samictu caliyan radi allahu canhu baa maqlo yaqulu leh maa ra'aytu nabiya nabiga ma arkin calayhi salaam yufadi rajulan asagoo nin ku furanayo bacda sacdin sacd bin abi waqaas kadib samictu waxaan maqlay asagoo aabbahay hooyadeyda lagu furtay qof ku leh sacd waxaan ka ahayn yaquulu waxaa nabiga walaan maqlay irmi gan ku gan loobkaada fidaaka abi wa ummi hooyada iyo aabahay laguu furaye nabigaa saale sala allahu aleyh waali wasalam xadiidku fi saxiixayn buu ku sugan yahay marka hadalkaasi uu yiri cabdullahi bnu eh, shadaad cali eh, cali bin abi aalib ma ra'aytu nabiya yufdii rajulan aragtidiisuu ka hadlay wailaa zubayr bnu cawaamna nabigu waa ku yiri calayhi salaatu wasalaam leylat eh, maalintii ayaamihii axzaab ayuu nabiga ku yiri calayhi salaatu wasalaam waa kii uu lahaa jamaca allahu lii abaweyhi labadii abaweyhi nabiga alayh salaam buu u jamciyey aha marka nabi alayh salaam baa ku yiri fidaka abi wa ummi marka uu yiri yaa noo soo fiiriya bani qurayda oo isaga istaagay mar labaad haddana isaga istaagay mar saddexaad ayuu ku yiri nabiga alay slam fidaka abi wa ummi qala xadathana caliy bnu xasan qala akhbarana xusein qala xadathana cabdullahi bnu burayda can abihi kharaja nabiyu sala allah alay wasalam ila lmasjidi buu u baxay wa abu muusa yaqra' abu muusa oo qur-aan akrinaya yuu xagga masaajidka nabiga u baxay faqaala wuxuu yiri wuxuu la nabiga burayda ibnu xuseyn man haada burayda waa keen ninkan qur-aanka akrinaya codka quruxsan faqultu waxaan cafwan nabiga alay slam baa soo baxay wuxuu arkay marka burayda bnu xusein xaggaasna qirada waxaa akrinaya qur-aan abu musa alashcari saa wey arrintu kharaja nabiy sal sl il masjid abu muusa yaqra'u faqaala wuxuu yihi man haada waayo ruuxan faqultu ana burayda burayda bnu xuseyn buu la hadlay oo yidhi waa kuma su-aal buu weydiin rabaa ana burayda juciltu fidaak furashadaada halayga dhigaan halagu kaa furtee wixii ku gaari laanahay soo maro ay u dhacee qaala nabiga wuxuu yihi qad ucdiya haada ninkaa qur-aanka akrinaayo abu muusa alashcari waxaa la siiyey mizmaaran baa la siiyey sood qureex min mazaamiiri aali daawuud nabi daawuud soodkiisa quruxsanaa ah. aalkaas bimacanaa nafsuhu baa loo jeeda aalurajuli nafsuh isaga naftigiisa loo jeeda daawuud alayhi salaatu wasalaam cod quruxsan buu ahaa oo zabuur marku akriyo shimbiraha xataa wayla wayla tasbixsan jireen wax ayaa wada xasili jiray marka daawud aleyh salaatu wasalaam baa lagu shabahay abu muusa codka quruxsana qur-aanka codka lagu qurxiyo oo la hagaajiyana waa fiican yahay wax wanaagsan weeyaan baabu qowl rajuli yaa bunay ninka oo yiraahdo ku yiraahdo qof uu ka wen yahay yaa bunaya wiilkeygiioo ku yiraahdo liman qof abuuhu aabihiis lam yudriki lislaama islaamka soo gaarin qof aabihii uuna islaamnimada soo gaarin islaamnimada soo gaarin ama maahan aman islaamninba baad islaam islaamin isaga waa muslim aabihiina ma soo islaamin maxaad ku dhihi yabnu akhii miadi walaalkii wiilkiisiyo walaala matiina de gaal bu aabihiis markaa saga kusoo noqonayaa bunayba adihi saa wey macnaha aabihii oo gaal yabn e, usoo kusoo qabsan maysid oo ilmihii waad ninkii waa kaa yaryahay marka hadduu ka yaryahay carabta qofka yar waxay ku dhihi jireen yabna akhi walaalkii wiilkiisiyo adeer baan ku haya ka dhiganta hadduu marka aabihiiba gaal yahay akhi dhihi maysid gaal ee waxaa dhihi isaga muslimka ah yaa bunaya wiilkaygiio xadathana bishr bnu xakam qaal xadathana maxbuub bnu muxrizin الكوفي قال حدثنا السعد بن حكيم عن أبي عن جدي قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نمال فجعل يقول markaas wuxuu gudagalay inuu leeyahy ya bna akhi ha marka hore yani u ildufa misma ogeen oo ninkan isagaa xaalkiisa mun aqooni ya bna akhi uma kadib uu su-aalinay weydiiyo i waraystay oo yooryaa tahay yaa ku dhalay fantasabtu le markaasaan u abtirsaday oo nasabkeeniyo aabahay u sheegay fa carafa abi aabahay bu carafa wuxuu gartay ana abi aabahay lam yudrik ilislaama inuu islaama soo gaarin war beer baa ku dhalay ha isla nima soo gaar gaalima ku dhintay markaasuu fajacala wuxuu gudagalay yaquul inuu leeyahay yaa bunaya yaa bunaya yabna akhiidii badal walaalkii laleeyahay gaalima ku dhintay kaasi marka wiilkana muslima yaa bunaya daciif listinaad xadiidka oo sacd bn xakiimkaas iyo aabihii majhuulaan maxbuub ibn muxariskaasna leeyihin xadiid xadidku daciif wey qala xadathana muxamedu qala xadathana cabdullahi qala akhbarana jariir bn xaazim can salmi alcalawi qaala samictu anasan anas baa maqlo yaqulu leh kuntu khaadiman khaadim baa linabiy nabigu ahaa alayh salaam toban sano welida qaala fakuntu waxaana adkulu bikayri istidaan idan qaadasha la-aan baan iskaga geli jir marka guriga imaado khaadimkiisi baan ahaye dalaq baan soo dhihi jir intayn soo degin aayat lxijaab fa ji'tu yawman maalin baan u imaaday faqaala wuxuu yidhi kamaa anta halkaa taagantaha soo dhaafin taagnow ee eh, kun ahaw kamaa anta saa tahay halkaa taagno iridka yaa bunay wiilkaygiiyow fa inahu qad xadata waxaa soo darriya soo degay bacdaka gadaashada amrun diin iyo amar cusub laa tadkhulana ilaa biidin hadda kadib idan la-aan guriga ha iska soo gelin guri lagu jiro adoon idminoo ma soo galaa ha iska soo gelin oo dadkii maaratay aydan awlahooda iska hagaajsanin saxiixun ligayri way xadiid ka aayat alxijaab laa tadkhuluu buyuuta annabiyi ilaa an yu'dana lakum ilaa dacaamin hayra naadiriina inaah ilaa qawli laga gaaro waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraai xijaab ah, xijaab gadaashiisa wax ka weydiiyaa layiri haiska eh, dhexgelina naam <clears throat> waxay soo degtay aayaddaasi xijaabka anas wuxuu dhihi jira ugu horeeya ugu aqoon badan aayat alxijaab <coughs> markii nabiga u aroosay zaynab zaynab bintu jaxsh radia allahu canha oo arooskii dhacay oo nabiga alayh salaam loo soo gelbiyey gabadhii waa kii saxaabada sheeka ay agteeda kusheekaystay gurigo ku sheekaysteen oo ku daaheenoo nabigana iga baxa inuu dhaho ka xishooday markaa kadib ay aayaduhu soo dageen oo layidhi idinkana guryaha markaad tagtaan cuntada diyaar markay noqoto unta ree baa muraahadil intaad maqashaan qiiqii horaba hor tuuranina cidde reerka tegine xilliga cuntada ay diyaaragawowdo xilligaan horta reer ka taga ko markaad cuntaanna hasii fadhina dadka hawlahoodii iyo inay nastaan oo dharka iska yaraystaan iyo wax badan baa jire dhaafa markaad dadka weydiinaysaan haweenka iyo xijaab ayagoo qaba u imaada banaanka ka istaagnaada waxaaso dhan ba aadaab sharcia ah weeyaan oo shareecadeena na edbinaysa aadaab wanaagsan oo shareecadeena ayna bartay weeyaan oo qaabka reeraha iyo guryaha iyo isha iyo akhlaaqiyaadka loo dhowro ayay markaa mashaacirta qofka iyo dareenkiisa loo ilaaliyo oo laga nixin howlihiisana aan loo ogaan ceebihiis iyo wixiisa qarsoon waxaasoo dhan bay shareecaduna baraysaa waa shareeco shaamila kaamila qiimo badan wax ay ka tagtayba aan jirin xadathana cabdullahi bnu salix qal xadathani cabdilcaziiz bin abi salma an ibn abi shca can abihi an aba saciidin udriy qudriya qaal qaala lahu wuxuu ui yaa bunaya buu ku yiri abu saciid baa wiilkaas la hadlaya absaasacaad saxiixulisnaad mawquuf weyse mawquuf waxdi baabu laa yaqul khabuthat nafsi qofka inuu dhihi naftaydi baa khabiis noqotay eray xun weeyaanoo wanaagsanayn khabowthad yuuna dhihin laqisad iyo eryo kale la yidhaahdo xadathana maxamed bin yuusuf qaal xadathani sufyaan an hishaam an abi an caaisha radi allahu canha an nabi sa slam qaal laa yaqulana axadukum yuu dhihin khabowthad nafsi baa khabiid noqotay walakin yaqul ha yihahda laqisad nafsi naftaydibaa yar misaajkeeda iyo dareenkeeda wuxuu yahay saas hadha laqisad iyo khabowthad waa isku mid qofka xago hadii uu moraal iyo niyadiisa ayna xaaladiisa ayna ficneen maalmaalin waxaa jira qofka uu iska fahmo daran yahay meel xanuunaysana male nafteydibaa qabiis noqotay inuu dhihine naftaydiibaa maaratay yar fahma daran iyo la qisad iyo hadhaho saxiix labada ereygaas ah ama khabiifka ah ayaa la nacayaa sifaatkaa xun ee ama maarata qowl ama ficil loo isticmaalo in qofku isaga isku nisbeeyo tana la diidan yahay marka aadaabta alfaada hagga wanaagsan ee fiican baa laisku edbinayaa alfaada xuna waa la iska edbinaya waa la iska dhowrayaa nacam ah. qof kale laakiin oo xaalad xun la yimid oo shareecaduba ay ku magacooday dhib male asbaxa khabiitha nafsi kaslaan ninkii salaada ka saaxday hurdada iyo salaada aan u aba yeeli jirin <clears throat> xadathana cabdالlah qal xadathana l xadathana yunus an shihab almi umamata abi can rasuuli lah qaal laa yaqulana axadukum yurni qabdad nafsi walakin hadhahu laqisat nafsi macnaha waa isku mid bay qaarkood qabaan qaala moxamed asnadahu cuqayl cuqayl bin abi khaalid bin caqiil yaa isnaadiyey saxiixa ah, imaam albukhari fi kitaabihi jaamica wuxuu yiri meesha hadda uu adabka mufradka uu yiri asnadahu taabacahu cuqayl buu yiri saasaana ka fiican taabacahu cuqayl cuqayl baa mutaabiceeyey yunus yunus buu mutaabiceeyey sidaas weya marka asnadahooda saasuu ka wadaa ilaa ninka la yidhaahdo yunusba asagu waa isnaadiyey sanadkii waa taxay waxba kamuuna tegin marka asnadahu ay taabacahu ninka la yidhahdo cuqayl wuxuu raaca yunus xadiidkuna musnad weeyaan waa waa la isnaadiyey nacam baabu kunyat kunyatu abilxakam abulxakam oo qofka kunya looga dhigo oo abulxakamow la yihaahdo qaala xadathana axmed bnu yacquub qala xadathani yani xikmada aabaheed xikmada aabaheed bay noqon xikmada aabaha asalka xikmada iyo meesha kasoo fushana waa allah subxaana wa tacaala huwa alxakiim xadathana axmed bn o minhu tasduur lxikma xaggiisa ka imaataa marka in la yihahdo qof abulxakam ma fiicna xadathana axmed bn yacquub qala xadathana yaziid bn miqdaam bn shurayx bn hani alxaaridiyu can abihi lmiqdaam can shurayx bn hani qaal xadathanii hani bnu yaziid anahu lama wafada ila nabiy nabiga calayh salaam buu wafdi ugu yimid maca qowmihi isagoo qoomkii la socdo fasamicahumu nabiyu nabigaa wuxuu ka maqlay nimankii uu la socday qowmkiisi ahaa oo ku leh wahum yukanuunahu ayagoo kunyahaan oo u dhawaaqaya biabilxakam abilxakamooda ku haya fadacaahu nabiyu nabiga u yeeray calayhi salaatu wasalaam shurec bnu hani faqaala wuxuu ku yidhi in allaha huwa alxakam ilahay baa xakam ah oo xukunka iyo maamulka in alxukmu ila lilah isagan baa iska leh xikmadan xaggiisu ka xukun kastao alla uu xukmiyey xikmad iyo macno ayay ku fadhidaa wailayhi alxukmu xukunkana xaggiisa u ahaaday xikmada falima maxaa takanayta kuyo iskugu bixisay biabilxakam abilxakam maxaa iskugu bixisay ku mutaysatay qaala laa laadan muxuu ka wadaa laa udaadullah ana ilahay did kuma yihi xikmadiisii iyo xukunkiisana kuma haysto walaakina qawmii qowmkaygii yaa ida ikhtalafu markay iskhilaafaan fii shayin wax isku khilaafaan atowni anay imaanayaan faxkamtu baynahum waan kala xukumin faradiya kila alfariiqayni labadii kooxoodba raalli bay noqonayaan kii la xukmiyey iyo kii la xukmiyeyba raalli bay ku noqon qaala nabigu wuxuu yihi ma axsan haada maxaa ka fiican haadaada maxay ku dhacaysaa inaad xukmiso oo si cadaalada ah ku xukmiso iyo in ayagina cadaaladii iyo xukunkaada ay ku qancaan labadaba maxaa ka fiican uma qaala wuxuu yihi maa laka min alwalad caruur maxaad leedahay caruurtiisa la warwaraystay qultu lii shureixun horta shurex waan leeyahay wiil la dhaho waa ka uwen wa cabdullahina waan dharay wa muslimin waan dhalay banu haani intaba waa ilma haani wey Ah, shureyx ibnu hani cabdullah ibnu hani mus ibnu hani banu hani qaala faman akbarun yaa ugu weyn qultu shureyx shureyx baa ugu weyn qaala fa anta abu shureyx baa tahay wadacaa lahu walad caruurtiisa o dhan waa u nabiga alayh isalaatu wasalaam iska dhaaf abulxakam yaa lagaa maqlin abu shureyx baa tahay carruurtaada ka ugu weyn saasaa u badan ilmaha carruurta ugu weyn kunya laisku kunyeeyo haddaadan mid kale eh, carruurta kamida kunya usoo qaatana dhib male dhib malaha laha wadacaa lahu isagii iyo waladihi caruurtiisana u duceeyey lahu asaga iyo waladi caruurtiisa dhamaan oo waladihidaas waa man awlaadii baa loo wadaa waa awlaadihi oo dhan baa loo wadaa maxaana tusaya inuu awlaadihi loo wado mufradun mufradun mudaaf yufiidu alcumuum waa soo maray wasamica anabiyu sala allahu alay wasalam nabiga ayuu maqlay samica nabiyu nabigaa maqlay qooman dad buu maqlay nabigu yusamuuna rajula ninku magacaabay minhum kamida cabdalxajar nin ay leeyihin cabdilxajarow ayuu nabiga maqlay faqaala nabiyu sal l slam wuxuu yhi masmuk warhaye magacaa muxuu yahay qaala cabdulxajar baa la dhahaa qaala laa anta cabdullah xajar seed adoon ogu tahay cabdullaahi baa tahay magacuu ka hagaajiyay ka bedelay sala allah aleh waali wasalam marka takyiir lasmaa alqabiixa asmaada xun oo la bedelo waa hadyiga nabiga sala allah aleh wasalam qaala shureyx baa wuxuu yihi wa ina haaniyan haani waa aabihiis lamaa xadara rujuucuhu noqodkiisa ilaa bilaadihi wafdi buu nabiga ugu yimid markuu inu ku noqdo wadankiisi uu damcay ata nabiya nabiga calayh salaam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi fursad buu haystaa akhbirnii waxaad ii sheegtaa biayi shayin waxa shayga aan yuujibu waajibiye li aniga aljanna waxaa janno ii waajibiye nabi alla ii sheeg buu yiri janna raadis weeye dadka xaggee ka dhowdahay jannada qaala calayka bixusni lkalaam hadal wanaagsan ku dadaal wabadli dacaam cuntadana bixi hadal wanaagsanna ku hadal cuntadana iyo dadka boohan iyo dadka musaaki waxaana cunta sii saxiix weeye xadiidku baabun wuxuu baabay kaana nabi sal slam yucjibuhu lismu lxasan magaca wanaagsan ayaa nabiga cajab gelin jiray yani wuu jeclaa magaca wanaagsan ee macnaha fiican xumbaarsan waa tafaa'uli jiray rasuulka calayhi salaam hadduuna taskiyaad iyo wax kale sii lahayn ayana taskiyaadki ammaantayna ma fiicno walaa tusaku anfusakum wey laakiin magaca fiican sidiisaba macnaha fiicanna xumbaarsan kaa waa jeclaan jiray magaca xunna waa nici jiray xadathna mxamed bn muhana qal xadathna slm bn qutayba qal xadathna xml ibn bashir ibn abi xadratin qal xadathani cami can abi xadratin qaal qaala nabiyu sala la alay slam nabiga wuxuu yihi man yasuuqi ibilana war geel ayaa noo kaxeeya haadi geel anaga yaa kaxeeya qof waxaan rabnaa geelan kaxeeya aw qaala man yubaliqu ibilana haadi geelan yaa meel heel gaarsiiya meel heel qaala rajulu nabiga wuxuu ana aniga qaala masmuka magaca qaala fulan qaala ijlis fadhiiso magacaan ku habooneen tafaayulku nabiga meeshaa ka rabay ayuu sheegtay uma qaama aakar mid kale istay qaal masmuka magaca adigana qaala fulan qaala ijlis fadhiisa uma qaala qaama aakar mid kale istaagay faqaala masmuka magaca qaala naajiya naajiya safar baa lagu jiraa wadan khatar oo ammaanku xun yaha lagu jiraa magacaas markaa naajiya qof min najaat qof badbaaday xoolihiisi asagaba badbaadadaasi hadalkaasoo nabiga tafaa-ulaya saadsanaya hadal fiican qaala anta lahaa adigaa iska fasuqa kaxee bu adaa shaqadan iska daciif weeyaano xamlu min bashiirkaasi laa yucraf lama garanayo baabu surca degdega filmashi socodka lagu degdego mararka qaar xaaje iyo dan haddaad leedahay inaadan cagajiidina si dhaqsaah waxaad u qabsato xoolo yar tallaabsato yar tallaabsato waa fiicantaa tahay dhib ma laha qaar haddayna isaaq muruaadaadii iyo haybadii iyo khiyaarnimadana waxba ma yeelayso dan aad leedahay mararka qaar haddaad u tallaabsato inaad daayish mar walba iska badboodi noqoto unbaa la diidan yahay meelaa munaasib orado laakiin haddii markaasi wax deg deg u baahan aad ka gaarsiiso twqiidka iyo waqtigaada aad ka faa'iidaysato sax wey xadathana isxaaq qaal akbarana jariir can qaamuusin can abihi waan soo marray can ibni cabaasin qaal aqbala nabiy llahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu soo qaabilay musrican isaga oo degdegayuuna soo qaabilay wanaxnu qucuudun inagoo fadhina xataa afzacana waana argagixiyey surcatuhu afzacana waxaana argagixiyey surcatuhu degdegiisa ilayna anaga xaggaana usoo degdegay falama intaha ilayna markuu nabiga calayh salaam uu bogay salaadii salama waa salaamo naqsay uma qaala wuxuu yihi qad aqbaltu ilaykum ama intaha ilayna markuu noo yimid sallama waana salaamay uma qaala wuxuu qad aqbaltu ilaykum waxaa iniisoo qaabilay musa anigu anoo degdegaaya liukhbirukum inaan inii sheegaan usoo orday bilaylati lqadri leylat lqadr inaan inii sheego ayaan usoo orday fa waan halmaamay fii maa baynii wa baynakum iyo aniga meeshaan kasoo dhaqaaqay dhexdaarada intaan soo socday yaaban halmaamayba faltamisuuha ka raadiya fi lcashri awaakhir tobanka u dambeeya saxiixun likayri weeye xadiidkan aan soo marray ninkaas yihaahdo eh, qaabuuskaas lacfi ku jiray laakiin xadiidka isaga oon surcadan iyo arrimahan aan ku jirin asalkiisa saxiixeynka kusugan yahay fi saxiixba kusugan yahay saxiix buhaari ayib waa kii nabiga aleyh isalaatu wasalaam uu yiri waxaa waxaa dooday laba nin ayaa dooday ah, laba nin baa dooday inii kharajtu liyukhbirukum bileylat fatalaaxa fulan fulan hebel hebel baa murmay oo murankoodii yaan fanasiitu alla halmaamay buy nabig sala alla alay slam inay khayr inay tahayna waa dhici kartaa u raaciyey laylatuqadarka aan aan habeenkay tahay aan la ogeyn dee khayr baa laga heli laylatuqadarkana waa la heli habeeno kale oo ajir badan iyo hawaab badan iyo salaatuleel iyo tahajud iyo khayr badanna waa la heli keligeed haddii la ogaan lahaa iyada unbaa la dadaali lahaa marka khayrkii bay kamid tahay baabu axabu lasmaa ila allah